booriyo yenbaabay alaa xuduur ljamaacati jamaacadii xaadirowshe korshe lisku boori fi subxi subax fishe jamaacada laxaadira walcishaai wafi lcishaai isha fishe laxaadira baab lxadi hada kan baab lxadi isbooriyo yenbaabay alaa xuduur ljamaacati jamaacada xaadirowshe korshe lisku boori fi subxi subax fishe jamaacada laxaadira walcishaai wafi lcishaai cisha fishe jamaacada laxaadira lisku boori yenbaabay can cuhmaan bin cafaan radi allahu taala canhu qaala cثman may kagoolay samictu rasuul الlahi adeegi sala الlahu alayه wasalam yaqul rasuulka halka goola ya dheegi man sala man gofal gofki sala huwa manka tukado hal cishaa cisho tukado fi jamaacatin jamaaca fisaka tukado fakaanama kama huwa manka soo gomiyo lmiday nisfa layl aminka nisfa soo gomiyo lmiday sawaabsha hele a waman sala subxa sala subx lanka fi jamaacatin katukadoon fakaanama sala hu aman kusoo tukuday alayl aminka kula kula layl aminka kuli shay tukuday oo kale limiday rawa musliman o xadiiskana weriyey cusmaan bin cafan radi allahu tacaala canhu qala cusmaan may ka goolay samictu rasuul allahi adeegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw iyo dheegi man ofka of ala ofki sala huwa manka tukado alcishaa salaat lcisha tukado fi jamaacatin jamaca dhahdiya ka tukado kaanama fakaanama huwa man kusoo gumyalmidayn sala aminka nistay salaatleilka tukudi sawaab shay oo kala helew waman sala lanki tukdo asubx sala subx fi jamaacatin katukudoon fakaanama sala waman kusoo tukday alayla fi layla min kula kula leel leelka kuli shay salaatleilka dhafar oo kala lamiday wa fadiiladaas yelain jamaacad oo salaa subx i jamacatu lcisha rawa muslima muslim iya hadis uri wafi riwaayati tirmidi can cusman bin cafan radi allahu taala canhu qaala cusmaan may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may ka golay man shahida lanki xaadiro man gofal gofki shahida amanka haaliro yani alcishaa cisha haaliro fi jamaatin jamaa fisha haaliro kana lah liman manka main sugnaade qiyaamu nisfi laylatin laylado nisya gumawsha an sugnaade wa waman sala lanki alcishaa tukado walfajra salaatulfajr tukado fi jamaatin jamaa dhahadiya kutukadoona kana lah liman main sugnaade ka qiyaami laylatin mitlu qiyaami laylatin layla gumawkeed oo kaliyan sugnaade qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha mere man shahida alcishaa man gofa algofka shahida huwa man ka xaadiro alcishaa salaat alcishaai fi jamaacatin jamaca dhadi xaadir kana lah liman manka man sugnaadeeyo qiyaamu nisfi laylati laylado nisya gumawsha oo yan sugnaade wa langokudong nis aminka nisya sian gumi salaatulail tukulaay oo kale tawaab hele waman sala lanki alcishaa tukudo walfajra salaat lfajr tukudo fi jamaacatin katukudoon kana lah liman man kaasu man sugnaadeeyo ka qiyaami laylatin mithlu qiyaami laylatin yani laylado gumawkeed oo kale an sugnaaday kaabto bimacnaa milua qala tirmidiy xadian hasan saxiix waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasulka may golay low yaclamuna walaw yaclamuna dadka ogaada fadeen ma hawaab oo fi lcasamati ishideel ishidheelmaal fiisha kasugnaadi wasubci wa fi subci subax fiisha wali hawaaba kajir hadii ogaada fadeen laa tooseeda fadeen wamaalamadaa salaadood walow xabwan walow kana litiyaanu seedaw kaabahaade xabwan dabasrig bahaade متفق عlيه وقd sبق الحdيث حdيث dhagay بdul mcdul dul الحdيث حdيث وعn abi هurيرaةa رaضي اللهu taعala anه aن رsul اللahi sلى الله عليه وsلم qala رasulka may kagolay low yaclamuna dadka ogaado fadin ma twaaf fi lctamati isha geelmaalka sugnaaday oo jamacadlkatukda والصبحi وafi الصبحi subax fis وalithawaab kajar ogaado fadin laa towseeda fadin وama salaaten kasaseeda fadin walaw kana litiyaano seeda uka baade xab wan dab silig bahaade gargurisho awlaadi gargurigan oo kale garguriday eeda faden manaa yarka adi ogaada faden mutafakun alayh wakad sabaka alxadid biduli ma duli duli lxadid anhu an abi hurairata kala buray qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shama kole laysa salaatun salaad mahaan afdalati ulees badan mahaana cala lmunaafiqiin munaafiqiin korshe ulees badan mahaan min salaati lfajri salaat lfajr ka ulees badan walcishaai wa min salaat lcishaa salaat lcishaa ka ulees badan majartuwa walaw yaclamuna ogaado faden ma sawaab oo fi ma fi ficlihima lamadaas ficilsho kusugnaadi jamaca laka falaw laa towseeda fadenhuma lamadaas salaadood olow xabwa walow kaana lityaanu seedo ka bahaaday xabwan tabisrig bahaade mutafaqun caleyh laa laysa salaatun salaad mahaan asqala uleys badan cala lmunaafiqiin munaafiqiin korsho uleys badan min salaat lfajri walcishaa salaat lfajr i salaat lcishaa ka uleys badan mahaanwa lamadaas salaadood iyo eedon uleysanka e dhibaasa liley maanaa matukadaayan jamaca makatukadaayan laakin walow yaclamuuna ogaado faden munaafiqiintaas ma tawaaf fihima fi ficlihima lamadaas falawsho oo yani fi ljamacati lakafalaw wali tawaabay ogaado fadeen laa towseeda fadeen uma salaateen kaso seeda fadeen xabwan walow kana alityaanu xabwan seedawsho oo xabwan dabsirig dabgarburisho baade mutafaqun aleyh hadiskuna mutafaq wa baawl amri hada kan baawl amri isabro yanbaabay bilmuxaafadati xifdiya lisamr cala salawaati salaadi alkorsho lxifdiya lisamr salawaatkaas almaktubaati lifard elibaun wanahyi baunahyi reebo yambaabay naayigaas oo laakidi adag wal wacidi goodo baawal wacidi goodi yambaabay wacidkaas oo shadidi doron fi tarkihina tarki salawaat salawaatkaas kutawawkoodi baawul amri hadakan baawul amri samaraw yambaabay bilmuxaafadati xifdiyaw lisamar cala salawaati salaadiyaalo korsho la xifdiyaw salawaat almaktubaati lifardo heli xifdiyaw sho lisamar yambaabay wanahyi baawnahy reebo yambaabay naayigaas oo laakidi adag walwacidi baawal wacidi goodi yambaabay wacidkaas oo shadidi doron fi tarkihina tarki salawaat balaadiyaalkaas ay kutabakooda goodu daron wali ororiyeen baabi qaal allahu tacaala ilahay may ka goray xaafid xifdiya cala salawaati salaadiyaal shan ee xifdiya wasalaati salaada xifdiya salaati alwusta fadag badanayti xaafid o xifdiya cala salawaati yani salaadiyaalka korsho xifdiya wasalaati gaar ahaan salaada xifdiya salaati alwusta fadl badanayti salaat lcasr waayo qaal allahu tacaala ilahay may ka gooley fain taabuu hadii taobisheenaan waagamu oogano asalaada salaado oogaan waatuu siyaano azakata zakada mustaacigiinta siyaan fakaluu kaali yeela sabiilan wadadiyo kaali yeela dhaafo markaasoy gaalidii hasi toobisheenano islaamka galan salaado tukadow nagadaan zaka dhiibow nagadaan wadadiyo kaali yeela antaabaten wa fakaluu kaali yeela sabiilan wadadooda kaali yeela wacan ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala mna mascuud may kagolay saaltu rasuul lahi suaali sala allahu alayh wasalam ayulacmaali camalkayba afdalu fal badan awarsadi qaala nabiy nauma yare asalaatu salaado calaa waktiha wakti salaati salaad wakti shalka tukadaan fal badan kulsan may ka golay uma ayun adamtaki qaala nabiy na may golay bir lwaalidayn waalidaynki lambari wa aadiyawki lambariya taasan fal badan kulsan may ka golay uma ayun adamtaki qaala nabiy may golay aljihaadu jihaada fal badan fi sabiil lah ilahi wadisdaadilka jihaada mutafakun caleyh waan ibni cumar radialahu taala anhuma gaala ibni cumar may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay bunya islaamu islaamka wa dhisay calaa kamsin bikamsin shan gobadiyo yalka dhisi shahaadati an laa ilaha ila akalanjan ila lah ilahi maahin biro shelakidasi wa ana muxamadan wa shahaadati ana muxamadan nabay lama hadladi rasuululah ilahi ideeg shay iraw shelakidasi wa igaami salaati salaada ogow shelakidasi wa itaa zakaat zakada siyawsha musaaxibiinta rasiyaalkidasi waajil beyt bees ajiyaw shelakidasi wasoomi ramadaan ramadaan soon shelakidasi mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay waanhu an ibni cumar gaala ibni cumar may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may ka golay umirtu may liyamray amarani rabi rabigay may yamray an ugatilana la dagaalamo annaasa ilkufaara gaalada la ladagaalamiya liyamri hataa yashhadu ilaahiy ku biraayaan an laa ilaha ilaha kalanjarn ila allahu ilahi maahin ilahiy ku biraayaan ilahi ma ilaha kalanjarn yani ni gaalaha daliilngas an ugatil annaasa ilkufaar wa gaalada la ladagaalamo liyamri hataa yashhadu ilahiy ku biraayaan an laa ilaha ilaha kalanjarn ila allahu ilahi maahin waana muxamadan hataa yashhadu ilahiy ku biraayan anna muxamadan nabigila maxadbadi rasuullahi ilahi reegsheeyi kugilaaya wayuqimu hataa yuqimu ilaa kaogayan asalaata salaada kaogayan waktisha kutugilaaya wayutu hataa yutu kusiyayan azakata zaka kusiyaaya faida facalu hadi falan dalika almadkuura madkuurkas kaasedi falan casamu dhooren mini anige o dhooren dimaahum safka dimaaihim dhiigooda deediyowshe o dhooren waamwalam waakdam waari maalsho kaado kanimashudan oo dhooren ilaa bixaq lislaam islaamka agshay maahin waliyo yani wa kayha masalan maale sarige sameeyan lagudusadaayo taase mabaxbulislaam ahayn wa xisaabahum xisaabtiyon cala llahi ilahay korshay ahaate xisaabtiyon ilahay lixisaabtama adi galbisha walkalka jar ilahay lixisaabtama mutafakun caleyh waan mucaadin mucaad binu jabalin radi allahu taala anhu qaala mucaad may ka gooley bacanii rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay diray ila lyamani yamanti ka indiri faqaala nabiyu aw may ka goolay inaka ada mucaadow taati seedase gooman goom yan seedas goomkaas wa min ahli lkitaab ahlu kitaab yan seedase fadcu nwerhum goomkaas nwer ila shahadati an laa ilaha ilah kalanjan ila lahu ilahay mahin girawshan kuwer waani anina rasuul lah ilah degsaya girawshan kuwer fain adaacu adi adiyan lialika lidalika tawcid tawciidkaso adikin adiyan faclim ogaay onkoonka ogaay ana allaha taala ilahi iftara laini fardoeli aleyhim korkooda hamsa salawaati shan salaadood ka fardoeli fi kuli yawmin walailatin ka fardoeli fainhum adaacu adi adiyan lidalika almafrudi kaasa fardoeli adikin adiyan faclim ogaay um iyo ogaay ana allaha taala ilahi iftara laini fardoeli aleyhim korkood sadakatan kafardoel sadakadaasoo tuukado hiya sadakad lagaado min agniyaahim talaadiyaalkood lakugaado faturadu hiya sadakad liradiya alaa fuqarain fuqaray fakirin tood korsho lakiradiya fainhum adaacu fain adaacuhum yo adaacu kingadiyan lidalika almafruud fa iyaaka may kin gudige wakala imam wali mali halkooda doorka e kin gudige watag isku jar dacwat almadlumi lana dulmi habaarshi isku jar fainahu shaniye kaysa baynaha bayna dacwat lmadlum wa bayn allahi ala dhadiyo xijaabun mahaane mucaad binu jabal fakih hadi lumma kaas bacdani rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulka idiri ila lyaman yaman ya indiri diinti meel kasiri yaman diinti kasiriya leer meelan indiri madini lakusiraha yaman alindirah diin fidiyosh faqaala anabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulki marki ila dardaarmay ma yaray inaka ada seedaas qooman seedaas qoomkaasoo min ahlilkitaab dadka ada seedaas dado ahlukitaabe waay fadco nweerhum qoomkaas nweer ilaa shahaadati ala ilaha ilaha kalanjarna gidawsha ila llahu ilahay maahin gidawshan kuwer ilahay ma ilaha kalanjarna gidawshan kuwer وani وaida شhahadati ani anin رasuul لlah ilah deegshee girowshen kuweeg fain adaacu hadii adiyan lidalika twxidi twxidkaas kaase adi king adiyano twxidka girang maha markaasoy faclim ogaayi hum ahla kitaabkasoy ogaayi ana allaha taala ilahay iftarada ini farad welay huwa ala alayhim korsho ka farad welay amsa salawaatin shan salaadood ka farad weli amsa salawaadkaas oo fi kuli yawmin walaylatin yom walayla kasta fisho haadeen baaw lamri bilmuxaafadati yarogni ay saasoy in sheego yani fainhum adaacu fain adaacu hadii adiyaan hum yu adaacu adiyaano lidalika mafrudi kalna farweelay shantukamsa salawaadka kin adiyaan hadina faclim ogaahi hum qoomka soo ogaahi an allaha taala ilaahay yani wa kay ogaahi iftara lahu alini farweelay aleyhim ala lqawmi qoomkaas korsho kafarweeli sadagatan zikr kafarweeli sadagadaasoo tuukadu hiya sadagadyede lagaado min agniyaaiim agniyaai ahlilbeled ahlulbeledkaasoy tanaadintooda lakugaadaaw dadka ahlulbeledkaas yaman roogan tanaadintiyo lakugaadaw faturad hiy sadakadiasan laradiya ala fuqaraa fuqaraa ahlilbeledi ahlulbeledkaas fakirintooda likradiya meerkalininglaane languri kor meerkalininguriyaan fainum adaacu fain adaacu adiyadiyan humyo adaacu adiyan lidalika almafrudi kanula farloya zakadking adiyan wa markaasoy zakad markaad gaadaas neefki dooreen gobutoy fa iyaaka maykin gudigey wakaraaim amwaalihim amwaali lqoomi qoomkasoy yani maaliyaalsho haan karimaad wanaagsan taasa kin gudige wa ah ay nafais amwaali maaryaalkood hangun wanaagsan wakiyaara hangun toorge faida faida jitanabaha yaakud lwasad mana yani may buaha kan oo doorka hoob la diidi may lagaade koo dhaxdhaxaade neefka sikir marki lagaado neefki oo mooruda inka fayl anka dhawar fayl mal gaada lilay kan dhaxdhaxaad ka lagaade fayaaka maykin kudigeego karaa imam wal imam walilom qoom kaso maaliyaalsho ka hangan hanwanaagsan karimatin karaimlaka jamia karaaima amwaali maalyaalkooda kuwooda wanaagsan yasinka didi han wanaagen gaadoy han wanaagsan wanaagka kubadin gaadoy dhadhahaadka gaad ko eeb eh, eho daciif eho eeb eh, eho eeble eh, numal gaado zakidi neef eeble neef on eho yani wa kay kariim eho eedn neefatadafaylana mal gaadaw doorke balkoo dhadhaade wa iya iyaaka may kin gudigey wa karaaima amwaalim amwaalilgoom om kastoy maalyaalkooda kuwooda wa wanaagsan yakin gudige watag isku jar dacwat almadlumi lan la dulmi habaarsa isku jar lan la dulmi ay ka habaarnay waay ulmigo ilkabarnay may wali fainahu shaniyo laysa maan baynaha bayna dacwat lmadlumi wa bayna laa ilaha dhadiyo xijaabon mahane dati walma ka jiro ilahi walagolay duadiyade mutafakun alayh waan jaabirin radi allahu taala anhu qaala jaabir samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka alkagolaw iyo dheegi ina bayna rajuli wa bayna shirki walkufri ma indhaxeeye tarka salaadi salaad kutawoshe ina bayna rajuli rajul i wa bayna shirki gaalnimo walkufri gaalnimo daadiyo may bahaadi karka salaadi salaad kutabawsha haadi yani salaadas kutabawsha haadi ofkoob salaadba kutabo yani kafira naga o kale hadiska saasa cadeeyahay lizajri wataklid yalinglijed yani waa kay anaan iyo nayo adkaayo yalinglijede inaga toy salaadan kutobta hadi naga toobwa ho adnaga tob gaali nagadaas ananga linglijed mana ina bayna rajuli rajul iyo wa bayna shirki shirki walkufri gaalnimada hadi o may haatay tarka salaadi salaada kutabawsha haadi kolma adiska yani kufrun duna kufrin oo kal bukaari say marki roog oo kale kufrun duna kufri yalacbire yani lizajri wataklidi alang lijeed anaanga lang lijeed ho abku tabtoobe gaala naglaasada anaanga lang lijeedi wataklidi rawa muslim muslim iyo wadi suriyey ama yani wa kay saas wa culamada reed yani masale isku khilaafay ana anaanga lang lijeed saasa culamada qaar ley lizajri wataklidi anaanga lang lijeed he gaalang naga tohen ko salaadun kutabtohe anaan wa rawa muslim muslim iyo wadi suriyey waan buraydata radi allahu taala canhu culmo gaarna may layna lizajri ma e foolba saaiigabua aha hoob salaadba kutabo gaalo saasalin culamada gaar hadis culamada si khilaafe culamada gaar may layna lankoob salaadba kutabo gaal waay hadiska daliilan e yani salin culamada gaarna may layna yani gaalo tumacna may laylin lijeede anaanlay walka anaanadahan kutabto dikal gaalowaas yalan lijeede lankuwal fiiriyey hooba salaatadonba ma waajibna ley lambaaliga caagil abeya waana jeb ahaanba salaatadonba ma waajibna er ha markaas sada xadiidka sheegahay gaal xaqiiqe nagade markaas salaasidon ba inkareye eh. shay waajib eh o mujmacun caleyh laka ijmaacsanya aimad dhan iswaafaqsanyin ba inkareye eh. markaasay gaalnimada nagade xaqiiqo laakin hoob usoomiy tawxiidkina haysado salaadina yani wa kay hadus mi waajib nang lahayna eh, wehensilen kutabahay gaalo mala eraayo laakin yani wa kay masalan batukoyelileo tukado ay toobisheen wa ah. wala gobade wal dile taasa lin masalan tafsirkasa rawaa muslim muslim yaa wade koriyey وan buraydata radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka goolay alcahdu balan adi yani aladi ahdigaaso baynana una benkan iyo wa baynahum bayn alkufaari gaalada dhahdaan haadi asalaatu salaad waay faman taraka lanki kutawa salaada kutawo fakad kafara hua manka kufri waay awama yuri adski yani tirmidiy imam tirmidiy wuri qala tirmidi man xadisun hasanun saxiixun qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shemay burayd may ani nabiy sala الlahu alay slam qala nabiy naw may ka goolay alcahdu balan alfargu lmachudu alfargu shalbiyo almachudu lakasaw yani waa kay saas way fardiga oo indhexeeyo nindhexeeyo lakasaw bayn almuslimiin walkufaar wa alcahdu balan aladi cahdigaas oo baynana unabenkan wa baynahum bayn alkufaari gaalada nindhexey maybwa cahdiga oo na shal saaraw o salaatu lay salaadgasana shal saaraas lanki muslimkana salaada tukude lanki kalen salaad lang ahaaday salaadgasana shal saaraas faman taraka lanki kutab kutawahaa salaada kutab fakad kafara huwa manka kufri waay xaqiiqa kufri yani saas wa xadiiskana saasa cadeeha waa tirmidi tirmidi ya xadiidka wariyey go xadiidka wari oo xadiidka yani maybua marki baabka tarjumad hanin sheegay may lerahay yani wanahyi lakidi reebo eed muakadan e walwacidi gooda shadidi doron fi tarkihina goodi kumid tukalku mana yani goodo doron oo lang israado kutama goodo doron lang goodi goodi lang goodi may kumid faman taraka fakad kafara lilay mana goodu lizajri wataklid yan mana ana anaangiyoonay waay daa yani adkaayo la adkaaya ad kutarture galan wasad adkaayo lang lijeed mana culmada gaarna may leyna waaba haqiiga buwaaw salaadba kutaba ma gaalay waay wal kale lang nagada tafsiil lang sameeyo male culmada gaarna saasa leyin aimada isbaanka iskala iskhilaafsan maadi yani wa an shakiigi ibn cabdillahi taabici shakiig ah ibn cabdillahi ataabici taabc lang nisba yani wa kay masala may bilkuli almutafaqi cala jalalati jalalati shakiigi shakiiasay jalilnimadiisa waafaqsan yahi an shakii bin cabdillahi ataabici taabici haaye saabtaa deri almutafaqi sheekasoo cabdllahi shakiigaso almutafaqi liswaafagay ala jalaalati jalaalati shakii shakiiasoy winantisani liswaafagi lan jalila imaam jalila haay raximah llahu qaala may ka golay shakii kana asxaabu muxamadin sala allahu alayhi wasalam nabi llahi muhamed asaabtis may haaden laa yarawna ining aragaan sheen aragaan shaygaasoo min alacmaali camalyaalkumid tarkuho tarku shay shaygasoy sabaw shay kufrun gaalnimin aragan haade ayra salaati salaam maahin rawa tirmidiy adis wuriye fi kitaab liman bisnaadin saxiix yani mayliya imaamkan sheekhan oo almuttafaqi cala jalalati jalalati shaqiq raximah llahu qaala shaqiq may ka goray kana saxaabu muxamadin nabi llahi muxamed sala lahu alay salam asaasid may haade laa yarawna inin aragaane haade shayan shayin aragaan shaygaas o min alacmaali acmaal kumide shay acmal aho ilahay linkadhaado kumide an aragaane haadeen tarku tarku shay shaygasoy kutabo shay kufrun gaalnimo ning aragaani haaden ayra salaati ma wali kal hadi lakutabo gaalnimo mang aragaan lakin salaado lakutab gaalnimo ang aragaayan lay waay yani anaan lay zajri watakli ini salaado kutabo sha fal gaalnimo oo kala dadiyes taasa xadiidka tusiyahay oo ambina wa ini salaado kutabo sha وan abi hurairata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may golay qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may golay ina awala ma shay kan horeey yuxaasab lcabd adoon bi bima ma la xisaaba yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyama min camalihi camalilabdi odoonka camal shayleysaba salaatu salaatu labdi odoonkaso salaadis waay faida salat hiya salaadadi suubato fakad aflaxa huwa cabdigi liibani waanjaxa huwa cabdigi guulaysadi waida fasadad wain fasadad hiya salaadadi fasaadon fakad kaaba huwa cabdigi hoogi wakasra waan khasaari fain intakasa hadi nusaamo min farilatihi fain intakasa hadi nusaamo min farilatihi fain intakasa lmusahi fain intakasa alcabd odoonka hadi nusaamiyo min farilati farilati lcabdi odonki fariladiis shay nuqsaamiyo qala rab caza wajala ilahi meeray limalaaikati maymara nguru firiya ali cabdi odonkayni lay min tadawucin tadawucan tadawucini lay fayukamalu walkamile minha min atadawuci tadawuc gesel kukamile ma walaadi inta kasa nuqsaami min alfaridati fariladiisa nuqsaami uma yakunu saairu acmaalihi acmaali labdi odonki acmaalis dhamaantiyo ahaadaen ala hada yani wa ki dariigi dariigan ay korshay ahaadeen salawelewa rawa tirmidi tirmid adiskirukala tirmid mar adisun hasanun an abi hurayraa radi alahu taala anhu qaal abu hurayra may kole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka kole ina awala ma shay kan horey yuxaasabu lcabd odoon laxisaabaw bi bimamaag laxisaabaw kan horey yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaamati gaama maalinteed min camali camali lcabdi odoonka camal shay waay odoonka as qiyaamaha dilideed wali kowta laxisaabaw maink horeyaray rasuulka sala allahu alayhi wasalam salaadisan horey salaatowa ina awala ma shay kan horey yuxaasabu lcabdu bi bimamaag laxisaabaw yawma alqiyaama fi yawma alqiyama min camali camalil cabdi adoonka amal shil xisaaba salaatu salaatu laadi adoonka salaadis waay salaada sakawtul xisaabe xadiidko kale jara eray ina awala ma yuxasabu bilabdi yawma alqiyaama adima xadiidka oraa jarusun dhiigyaal waay leray kanusun ada salaat waliyasade lamada xadiis waljamiye jamacshoo suurtooeye mayliliya xuquuqda lame xaqulaahi iyo xaqul aadam wa xaqul aadam mayli mariisiye qiyaama dilideer walikawtul xisaaba dhiiga la mariisiye oo dhiig lan dhiig hagalay musun dhiig sheedeeri walaw ido mugsha ala kudika waladeedi kaasa kawtil xisaabe haye xaqulahin kawtol ila hisaaba salaadan wara saasa lamadadis lamboosko yalan saasalkajameo kolkan salaadiya la xisaabay dhagee fa insalu hadiya salaadi hadi suubato shuroodidiya iyo arkaantiya iyo sunantiya hay-aati kulli taamnagasma fakad aflaxa huwa cabdigiisugahay liibani waanjaxa huwa cabdigiisugahay guulaysadi a laakin wa infasada hiya salaadi hadi fasaado fakad kaaba huwa cabdigi hoogi wakasira huwa cabdigi waana kasaari waay fain intakas alcabdu odoonki hadii nuqsaamiyo min farilati farilati cabdi odoonki fariladiisa shay shay hadi kunuqsaamiyo qaala rabu caza wajala ilahi ma may kagolay unduro firiya hal li cabdi odoonka inilay min tadawucin tadawucan tadawa inilay firiya fay fayukamalu reed lakamilo fayukamalu a reed markaasu bacdi lakamilo minha fayukamalu lakamilo minha yani waa kay minha min atadawuci sunadiya shali kukamilo reed yani fayukamalu walkamile mina min atabawi alkukamile ma walkamile intakasa huwa mag nuqsaame min alfarilati kunuqsaame wa salaadi hoob naagisatati sunadi haytalkakamile hadi sunu laadi jari uma yakunu sunaduna faida salaatawad yalata uma yakunu saairu acmaali acmaali labdi odonki acmaali samaanti hadase ala hada ariigi ariigin kan ay hadase sal wele mana hay fawama yuri xadiidka tirmidi wagala tirmid mer xadiiun hada xadiiun wa xadiidkaas oo xasanun darjisan baabu fadli safi lawali safkiuli fadlishayen baabay walamri baalamri samroyen baabay bitmaami sufufi lawali sufufti ulu tamwelowshali samriyen baabay wa taswiyatiha taswiyati sufufi sufufta simawkeediyen baabay wataraha si dhejiyyen baabay fiha fi sufuf sufufta la dheji baabu fadli safi lawali safki ulu fadlishayen baabay walamri baalamri isamroyen baabay bitmaami sufufi sufufti tamwelowshali samr sufufti alawali alwali hore samuel shalisamarian baabey wataswiyatiha taswiyati sufufi sufufta simawkeedian baabey baabu fadli taswiyatiha taswiyati sufufi sufufta simawkeed fadligeedian baabey watarasi baabu fadli tarasi dejiya fadligeedian baabey fiha fi sufuf sufufta ladejiya an jaabirin jaabir binu samurata radi allahu taala canhuma qaala jaabir may ka goolay haraja calayna una korkaan may abehay rasuul sala allahu alayhi wasalam faqala rasuulka may ka goolay alaa tusafuna masafasana kama sidi tasuf malaaikatu malaaigtan safadaas oo kale cinda rabiha rabi malaaika malaaigta rabi shardiyan safadaas oo kale ulnaa fagulnaa merna ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi wakayfa sideba tasuf malaaikatu malaaigtan safadaas cinda rabiha rabi malaaikati malaaigtaas rabi shardiyan safadaas qaala nabiyn omay wala yutimuna tamwale asufufa safiyalkal wala horiya tamwale wayataraasuna dajian fi safi safki fisa dajian rawaa muslim muslim ya hadiskana weriyey jaabir bin samrata radialahu taala canhuma qala jaabir may kagoolay haraja calayna una korkaan may babahay rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ya korkaana kabay faqala rasuulka may kagoolay alaa tasufuna alaa tasufuna masafadaasana kama sidi tasufu malaaikatu malaaigtan safadaas oo kale man safadaasana cinda rabiya rabi malaaika malaaigtaas rabi shardiyanka safadaas oo kale man safadaasana faqulna una maerne ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisi o kayfa sirefa tasufu malaaikatu malaaigtan safadaas cinda rabiha rabi malaaika malaaigtaas rabi shardishasanka safadaas qala nabiy na may kagoolay yutimuna malaaigta tam wareen asufufa tam wareen sufuftaas oo alwala hore wayatarasuna dhejiyaan fi safi safka iska dhejiyaan isina saas welaw sawaa muslimon yani saas wa sufufta tam wareen safka ulusoo gabob i kokal ma bilaawayaan saasa tam wareen isin saas welaw haddina wayatarasuna isdhejiyaan fi safi safka iska dhejiyaan min rasi ljidaari derbiga silin iska dhejiya aragne oo yani dardo marka la dhisaw wahuwa ilsaaq lxajari bilxajar shida shid la korsaare ma taasa sufutun dajiya walaajur bilaajur yani mato yani wakay bulkeesigi bulkeesigi la korsaare bidini doobi laka korsaare maha taas oo kale sufutun dajiyan mana hataa laa yakuna baynahuma khalalun dulduleel dation haal faturaasu safi binama yaxsulu luta dajiyo yani dajiyo ko sufufta liska dajiya may kaa salaase bilsaaqi lqadami bilgadam luta luta lika daji taasa kaa salaas taasa liya yani wa kay ha irawaahu xadiiska muslimo muslim iya weri an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay low yaclamu naasu dadka ogaado fadeen ma hawaab fi nidaai aadan fiishay hawaabka sugnaadi wasafi wafi safi safka fiishay safki alawali hore hawaabki kusugnaadi ogaado fadeen uma la lam yajidu yong helaan ilaa an yastahimu gori dimang ma alayhi cala lmadkuuri madkuurkaas korshay gori dimang maahin lastahamu gori dima lahaaye en xadiiska mustafa waaha waana ning horumari waanhu an abi hurera kalku safkaasa ul yalika dadaalaha iyo aadanka fadilada leyin hadiska tusiya waanhu bawl aadanka mari waanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay khayru sufufi rijaali rijaali safyaalkooda tan khayr badan awaluha awal rija awal sufufi rijaal rijaali sufuftooda hor waay wa sharuha sharu sufufi rijaalina aakhiruha aakhiru sufuf waay wa khayru sufufi nisa filanta safyaalkoolkan keyr badan aakirha kan damboy wa washaru sharu sufuf nisa filanta safyaalkoolkan shar badan awaluha kan horey wa hawaama yura hadidka muslimon antan may badishal saaraha sufufti legili bilaan safyaalsho meel kenfayl wacanhu an abi hurayra qaal abu hurayr may golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she may ka golay yani kayru sufufi rijaali migalka safyaalsho kan keyr badan awaluha awalu sufufi sufufta kan horey waay kaasaan keyr badan kan horeeyo imaamka laharir kaasaan kheer badan waayo wa sharuhaa sharu sufuufi rijaali rijaali safyaalkooda kan in shar badanna aakhiruhaa aakhiru sufuufi sufuta kan damboy waayo migalka rijaalis ka in shar badan markidi leeyi shar badanaanta macnaha kan oo sawaabkan ka yara langlijeed sawaab yaraanga langlijeed ma saf safnay waa saf sharma leh laakin may langlijeeda sharta sawaabkan ka mana agalu sawaaban macna shari hunaa may langlijeede lilat lkhayr ay keyr yaraanti salamlijed ma sharta safka ba sharka jara safka dambooyo shar badan ma eh shar badanaanta manaha tawaab shay yara langlijed ma safoofto yani kulisho keyrlay salaadlay tukudahay ibaadi lahagijar laakin may langlijede wa sharuha sharu sufoofi rijaal rijaala safyaalkooda kan shar badan yani aqalu tawaaban wa kan ajar kan ka yar maybua aakiruha aakiru sufoof sufoofto kan gadaalan ka jaro bilaanta shayg kaasu mana wala kalku yani tawaabkan yaraadin maybua bilaanta laharire lakobsade red la rakuuco red wa lakufiriyota saasa lakobsade mana yani wa kay saas waaba dhidi tanyede waanato zamankii rasuulka sala lahu alay salam asaabtiis yaba dhidi mana yani wa kay masalan ba may jari jartay gibirto anusur bal ya bilaanta saabtaga jari jarti reedkana kalku bilaanta misaajidlehay darkan wiino hado misaajide alla marmar bilaan hoobta gudaas la geliyaayo daagilera ma jarjar darwi darkaasaas badan malka kalku bilaanta bilaan reedka unte la isugtukudaaye hadu a walgariib sade daodonto lamado bilaan sidida fadheedana tugadaan ununera walgariib sade rasuulka samishay sala allahu alayhi wasalam saasahay misaajidka reedas ku fadheedeen bilaanta tukadaayen kalkun reed yani marki onayaw yani rukuuco la sujuud oo kale reed reed reed lakufiiriya aayad ka kadegdi marki dem reed mana ijamil gedaa lakufiiriya aman taasoo manta rasuulka naley washaruha lilay reed mana reed fidma bigalki bilaantiska fidnaawa fidnadaas la koobsade kalkun shar badan shar badanaanta may sheentay yani imaamka horto mayba ku dheerto ko sabka intamboy wala sharbadinya manaa jarkan yarililay imaamki ku dheeri inama jucila akhiru sufufi rijaal rijaali safyaalkoodka intambo yalaweli sharan alkweli libucdi yani limaami ort imaamki ku doori ko wa gurbihi min anisaa bilaantana dhawireeda jar kaasa kulkan sharbadana laga tilmaam ama jaclu awali sufufi nisa bilaantiyena safyaalshooka horey sharan alkweli yan ajarsho yari may weli faligurbihi min sufufi rijaal yon yoona fidna waya mayulka fidna waya mayulkaan dhawin ogda sabka gadaal jar satan yani gadaalanka jar taasaan khayr badan ali bilaanti o noob sufuufta mayan mayulka kadhawaan talan diide wa khayru sufuufi nisaai bilaanta safyaalkoodi kan one on khayr badan ka ajar badan mana aktaru hawaaban wa akhiruha akhiru sufuufi sufuufta kindumboy waay wa sharuha sharu sufuufi nisa bilaanta sufuuftooda kan shar badan wa agalu hawaaban mana awaluhaa awal sufuuf waay kan awulka oo oo migalka mayulka lahariirtaasayan ajarshan yaryali gadaal markala fade rawa muslim muslim iya adis wariyey وan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam sala saa huwa rasuulka ma ergay fi asxaabihi asxaabi rasuuli rasuulka asaabtiis may ba argay saakuran gadaal marya argi faqaala nabiyna may kagolay lahum il asxaabi men ara tagadamu waa hormara fe ree safufta reedelay ma e ha hormara faatamu bian idayda walyatama bikum isina sinkadaydoy man sindaydoy bacdakum gadaalkin koy doon laa yazaalu goomun goomu zuure yatakaruna gadal maran hata yuakir allah ilahy inti ku akirayo hom om kasoy gadaalan kudhikaw rawa muslim muslim ya adid guriye waan abi saciidin alkudri radi allahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ra'aahu rasuulka arag fi asxaabihi asxaabi rasuli rasuulka asxaabtisdatio may ka aragay taakuran gadaal mar sakul ku gadaal maraano wala ku gadaal maraan arag fakala nabiy lahum lilasaabi men arag takadamu dalo ha hormara ha hormara sabka hor agala faatamuda ida bian idaysiyan tukla firi ijahidan waryatama bikum isin isingadayda mandul bacdakum gadaalkinkoy doona taabiciinti asfaa taabiciin isin isingadaydaana ana idayda laa yazaalu qawmun qawma zuulaya yataakharuna gadaal malayan mazuulayan ari rasuulka hataa yuakir allah ilahay inti ku akiraayo hom qom kasi gadaalan kudhikaw yani saas wa kolkan gadaalmar isgadaalmarsiyo kaasala diide oo reesadoti gadaal gokilanig rawaa muslim muslim yaa adees wariyey waan abi hurayrata radi allahu taala an qaala abu hurayr may ka golay markas may lisu tilaabada tia tilaabadii horjarta taasala kadadaalay masalan siad mer yani hor ilahay kingala gobol faday meerin deeri fadi laakin reereed hooba nasdeg reedalkinikalle hool kasta oo kheere horre kujarto fayle horre sufufihaade yani saasa horle dare rawa muslim muslim ya waadis wuriyey waan abi sa mascuudin radi allahu taala an qaala abu mascuud may ka golay kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shimihaaday yamsaxuwa rasuulka nimasaxadi manaakibana fangalyaalkan iyo masahay fi sala saladirati fangalyaalkan iyo masahay fangalkaana satoosiyay mamasaaay sasaabadaay wayaqul nabiyu nahu may kagola isaw ekaada walaa taktalifu in iskhilaaften fataktalifa qulubukum qulubtin iskhilaaftireed liyalini anilhadiisado minkum isin halsinkumidayin ululaclaami asxaab logole agliyaal asaabtoodi wanuhaa waulunuhaa asxaab nuhaa yani agliyaal agliyaalka asaabtoodi ilhadisden uma aladina hani yalunan kuwa sariran uma aladina ku ilhadisen yalunan kuwa sariran awa muslim muslim adis kana weriyay وan abi mascuudin radi alahu taala canhu qala abu mascuud may ka golay kana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi may hada yamsaxu huwa rasuulka ni masaxa ahaad manaakibana fangalyaalkan iyo masaxay fangalkanotu taabdaay toosa istoosiyanera yani wayaqul nabiy naomay ka golay istaw simnaada istaw simnaadawa yani meelinka badan sid took oo kale lasheega riwaayat nisa adee istaw istaw istaw sid tookle bes istaw sufufakunamala istaw oob aderta yani bes dsmlkree oo saw bertaa markaas saw sufufakum markaas mafcuul madu gudubaas laakin istaw laazim waay ficil laazima mafulman ba istaw siminaada sufufak obert yani arabidi barashadiya kenda istaw yani wa kay saas waay istaw siminaada bisl istaw istaw istaw ita tookinka badan wa ay yani wa kay saw bertaa markaas saw sufufakum markaas walaa taktalifu in iskhilaafteen yani fatakhtalifa qulubukum qulubtinkeed iskhilaaf oob sabka iska khilaaftaan gulobtin iskhilaafasa rasul sala lahu alay salam liyalini an ilharisadooy minkum isin haal sinkumidayin ulul axlaami asxaab ulcuguli caqliyaala asxaabtoodi dadka caqligan saaxiib eho caalimiinta eho wala kasaayano qur-aanka kasaayano cilmiga le hadas ilharisadeen wanuha ulu nuha asxaabu nuha jamcu nuhyatin nuha laka jam nuhya nuhyatin nuha ahay alaqlu ya nuha le jamcu nuhyatin wahuwa aidan alaqlu lay horta ti hodhay may hayd yani ululaxlaami alaxlaam malfijez jamcu xilmin wahuwa xilmaga alcaqlu lay wanuhayen may jamcu nuhyatin wahuwa sun alcaqlu lay falmuraadu may laylalijeede alcuqalaa lfaadiluna mana an caaqilinta e fadlaga le caaliminta eh misme imaamka hadii walala ah intoo sii koraan hana soy hormaren waay masalan hadii imaamki yani dadonay cilmig lahan leska toosi ana hortis maraan may koya hadhowti imaamki wala halaaye wala kuhalaaye mantoosi subxaan allahi dong hatamero kofka imamka argay kolka imamki warere yani saas misme subaan allahi lanhayne lankin ere ilmahokn lahayn kofka wala yani saas kolkas rasulka ma ere ilhariside han aglagan saaxibe oo aglag le o fadiliinta falagle ilhariside uma aladina hadina ilharisiden yalunan kuwaas lahariran fijaalihob laharisiden hadana yani wa ka adoomanki laharisiden adoomanki hadana ulaadiyar yaraayen hadana bilaanta reed taasam lambaaji mana uma aladina kuwi ilharisiden yaluna lahariran hum ladinkas lahariran lahariiran haan ulul axlaam e haan ilahariiren hoob adooman jaran adooman hoob adooman jareen ulaadi waay markaasu mana haddana kabacda uma aladina yaluna gidaal hadana hoobakal bilaan rogan bilaantasa lahariisada hawa muslima muslim ya wadi uriyey qaab kasta lam yani lam darjisadiyo iya lambaayi waana sufuftana saasansim وعn anasin radi aلlahu taala canhu qala may ka golay anas qala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam rasul rasulka sala الlahu alayه wasalam may ka golay wakutan mafulkaadaas sawu sima sufufakum sufuftin sima may wele rasuulka ciloy walaa sufuugtalan sima ma cilada kajartu ahaa rasuulka cili nin sheeg may weley fa ina taswiyata sabti sabta simaw shay min tamaami salaadi salaada kamil nagashadiya taam nagashadiya kumidata salaada sikalma kataam nagadaasori rasuulka sala allahu alay wasalam mayle kataam nagadaase sabka latim sabka latoosi mana aylan kasta kolku hilaku saaran of kastaba mana yani waa kay sabta simo ekayo hilaku saaran alisawusima sufufakum sufutin sima may wali faina tasfiyata tafista sima shay hada jamac dadkula wala lahadlay sawo lankas ala kuli shaksin sawuta kalensun jamac lay lahadlay adka jarta kan kajarkan kuli kajaran yani saasu masalan mamabanaam i talamid og dog yani may mashuul mashgulsan yin si waha afis lahayn yani meelo la iskusuri maayo sabka firi hoosta firi iyo lay yani latutoosiy yogyaan ilma le naftiyood istoosiyan lafadaay kolka ilaalido sufuufta ilaalido dadaalo lan bahanyi mana yani waa kay masala mugda salamid ma erahanna walbarishi yani wa kay hambani mahinasa dasaasalen sheegay mana una salaadma hamban walbarishi hambani ma saas oo kale lankooday reed fidiyo lardo kor arg inta yani wa kaki asharka akrislaan oday asharni la akrislaan kalkun reed mana reeda fidiyo walan sele sheeko ar salaad wala walaa imiba ma intan fidi ana cilmi barishi hambay masala kalkun reed yani saas e sababta lisimo may lambaahanya e eh. yani leekahay mana saw sima sufufakum sufuftin sima faina taswiyata safi safka simawsha min tamaami salaati salaati dhamestirawkeed iya kumiday wa kolkan safka lasimo lankasta busi kocda saaran imaamka gaar ahaan safka sime dadkan yoon dhimne imaamka may lafaday yani waa kay masalan siyo yoon yoorutigiisi anun fadaayana yoob istoosiyan red mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay hadis iminka dulro sufufta simawsha waa isku fayle togda yani waa kay masaajidki walbalan weelay calaamad balan weelay calaamadaas dadka lugaashan badanyile fiiriya taasay rabi taasay ibtisaar taasay rari mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay wa fi riwaayati lbukaariyi bukaari riwaayadiis may ba kusugnaaday fa ina qaala nabiyu nao may ka golay sala allahu alayhi wasalam fa ina taswiyata sufuufi sufuufta simawkeeda min iqaamati salaati salaada ogowkeeda ya kumidatuwa fa ina taswiyata sufuufi sufuufta simawshe min iqaamati salaat salaada ogowshe kumidata wacanhu an abi hurayrata an anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka golay uqimati salaatu salaadi laabimi fa akbala may hagaabilay calayna una korkaan korkaaniya rasuululahi anilagaabili sala lahu alayه wasalam biwajihi mubaarak wejisay la barakeeyani toosi wa faqaala nabiyuna umay kagoolay sala lahu alayه wasalam aqimu ooga sufufakum sufuftin ooga wataraasu dejiya sufufta dejiya yani waa kay maywelifaynian araa arage kumisinsan arage min waraai dahri dabarkay gadaalshe sinku aragay rasuulka seeda sinku aragay horey infiriya unmalaytan sufufta dejiya ser aqimu oga sufufakum sufutin oga lama sabka toosiy manaa si toosen surumay yani wa kay wataraasu waana dejiya lugan hal iska dejiyo dejiya wa wataraasu dejiya oo furji furji la diide mana oo batunga kubata dejiya saaso calaa shibrin lambataakolo bedelsh oo kalugaashi saaseen shalbiisuga fayle si hadhowti marki oo rukuuc la deeroob sajuudo deeroob us yani lugaagi halaabo inin bahana yani siris waag len hadhowti hoob rukuuco sujuud lugaagi sahang nage hoob sahang nag rakacadilamaad hoobaka srlakusurmelankides unta furja kubas unt dadka meeldanfiji furjo taasala diideed furjada nasubanintenado filaan galelerdooneninsote kolkan wataraasu dejiyaw dejiyaw mana sabtun isabtun dadka isidhidigaan fade cariri nagas gabal fainiyanar arage komisinsan arage min waraa dahri salafusaala may hayn yani kaso unta kudhamaado jari kadaalere mana meelo sidejiyaan kabsiskisiya fainiyanar arage komisinsan arage min waraa dahri dabarkay gadaal sesinku arage rasulka rawa buaariy buaariy waadi duriye bilafdihi lafdi buaari buaari lafdi sheeye kuri wa muslimin wara wa muslimu muslimna wuri bimacnah macna lhadis hadiska macnaa shay wuri wa lafdi iyo macna may shalciyi yani hada buaari may leera leera hadiska buaariya wuriyo alkadin hadantaninkiyaalo buaari askule muslimna sun wara walbuaari sun wuri bimacna alhadis hadis hadis macnaa shee aqimu sufufakum hadis lamacna iya wuri ay macna iyo lafdo oo kalmay shalciyina masalan hadi lankan hoob jalasa igacada firi kasaas jalasa may macnaashe fadheedilay daacadan yen macnaashe may fadheedilay laakin isku lafdayna ya jin iyo laan isin kan intana gaafi ceen ideelu lafdisho isku mid me laakin macnaasho isku mid ma sida oo kale uheed saasa kuriya muslimna macnaagasa kuriye wa fi riwaayatin lilbukariyi ay bukaari usugnaati wa kana axaduna asxaabaga le abu anas hadla haadimu rasuul may ley wa kana axaduna unakoo kan may haadey wala liskadhajawn waato firi wakana axaduna unakoo kana saarten may haaday yulziq huwa axadka dhajiyaay mankibahu mankib alaxad axadka fangalsheeya dhajiyaay bimankibi saaxibi saaxib laxadi axadkaa saaxib shay fangalshee ka dhajiyaay wagadamahu wayulziqu axaduna dhajiyaay gadamahu gadam alaxad axadka lutisa dhajiyaay bigadami gadam ilaxad axadka se lutisa ka dhajiyaay waay saasa lin isdhajiye may la fiiriye luta la fiiriye mana sangalki luto taasa la fiiriye suulka hore suulki mal fiiriya mana yani wa kay waay suulki may waay sal dheerood lankan lankan suulshe lutis gaabato ko dheerato dhiko kalkan luga liska dejiye yani wa kay taaso hadana fangalen wa liska dejiye wa wana tartiib ah, eh, ha weliba layin dejiyokana lanka ri kolba yani wa kay lanki ya kushuc lang nagadoy mee mana walinubiyadi ikwanikum hadis kala ninkoydo walanyoyin dalnyang nuglaya lafade mana gidaala ninkoydo taas er waadoo nuglaaya dejido lafade alanolbariyaaso yani ofkiba darkukubihaso okal mikurogsadasba si reeblakinga kurogsadas okal daskubassaas wele an noman adluta kureebadole galas mana isigi kirogsada an noman ibni bashirin radi allahu taala canhuma qala nucman linuwa lambah linu bid ikhwanikum nucman binu bashirin radi allahu taala canhuma qala nucman may kagoley samictu rasuul allahi adhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halkagola yadhegi latusawuna sintan o sintan o sintan sufufakum sufuuftin ekaytan oo ekaytan o isme la yukhalifana allah hal iskhilaafsiya bayna wujuhikum wujiyalkin dhadiyo iskhilaafsiya bayna gulubikum lakadigan riwaaya riwaaya fasiraatoda moodmi yani bayna gulubikum haye saaso ay latusawuna sintan oo sintan yani wa kay rasuulka adkaay dhaaradi lawa dhaahi kadhaarade tusawuna sintan oo sintan oo sintan sufufakum sufuuftin ekaytan oo ekaytan o isme maaha o tumaniatu qulu inga lede tan itantoodiyo le ini sufuufta leekahay ini khilaaf walkala kuraaci male o la yuhalifana lah hal iskhilaafsiya bayna wujuhikum wujiyaalkin dhadiyo bayna qulubikum qulubtin dhadiyo khilaaf kiridi mutafakun aleyh hadidkana mutafak waan wa fi riwaayati limuslim ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kana rasuulka may hadi yusawi huwa rasuulka ini sima ahadi sufufana safyaalkan iyo simaay safyaalkano jimaayay way rasuulka sala lahu alay salam xata kaanama yusawi huwa nabigu soo ekaayo lamide bihadi sufufi ekaayo ba lamide algidaaxa leebabka kaaya lamide leeb inti akaadgo reeska jijimaaya oo ka yafoolbanga kaaya algidaax jamcu gadaxin waay leeb lijamci gidaax likajamci asahmu qabla an yuraasha wayurakab nasluhu waay gamon gamon yani wa kay gamon gamon yani wa kay masalan saas way gamon toosan hayne gamon aho laakin leebay leebay tileraay oo kale wa gamon caadi aho horley yani wa kay birna lan jirine reedna baalnan welne gamon gamon wayleraay laadika yaarayn oo kale kolkankaas soo kasimaw oo kaliya rasuulka yaninsimaayo mana yani wa ka yusawi simaay kana hata kaanama hata kaana nabiyu may haade ana rasuul alahi sala lahu alay slam kana rasuulka may haade yusawi wa rasuulka ini sima sufufana safyaalkan iyo simaay hata kaanama yusawi nabiyu nabaga simawba lamide bihabi sufufi simawba lamide algidaaxa leebiyaala leebiyaal soo kajijimaayo lamide ninjimaayo ninga kaay hata ra-a nabiyu nabo markii aragey ana unuba kad agalnaa fahamnay kad caqalnaa kad fahimnaa ilan gee koob luwelo bara luweel wal fahmiyalisarey hataa ra'a nabiy nabo marki aragay anaa unoba kad caqalnaa fahmnay canhu ani nabiy nabo kufahmni ning argi besa fahmina kolka yoba toosiyaayan eri ye uma kharaja nabiy nabo bahi yawman fi yawmin maalintoya bahi faqaama nabiy nabo gumi fi safiya gumi hataa kaada nabiy nabog ilaa kusig yukabiru takbirsado kusig ini allahu akbar kusigo korsadiro is er ya rasuulka gumi afshiye gibrida eediyey kolkun daska erita eedi allahu akbar asigi seed fara anabiy na ergay rajulan rajul yarg rajulkaas oo baadiyan aahiran sadru sadru rajul rajulka hebisyabahi min asafi safka kuaahiri lanku hebishebi dadka kubaxsan ya argi sak arg waab takbirasigi bal erg seeda wal ku argaay rasuulka sala allahu alay salam yani wa kay saaso si hoodhay xadiiski haddaa moodani oo kale bua yani meeraay fa inii araakum anasan arage min waraai daari dabarkay reetesin ku argesilaayo kalku soo allahu akbar sigiya ma ergay lang oo hebisya safka kubaxsan fara nabiy rajulan aragi rajulkaasoo baadiyan aahiray ay aahiran aahiray sadr sadru rajuli rajulkabase binaanka bay min asafi safka kudaahiri faqaala nabiyu naw markaasa la hadlay meeraya cibaadallaahi ya cibaadallahi ilahay adoomankiisiyo latusawunna sintan oo sintan oo sintan sufufakum sufuuftin sintan oo sintan wa o la yukhalifana allahu ala iskhilaaftiye bayna wujuhikum dhadinga iskhilaaftiye wa ya cibaadallahi ya cibaadallahi ilahay adoominshayo latusawunna ekaytan oo ekaytan sufufakum sufuftinga kaitan o la yukhalifana allahu ala iskhilaafsiyey bayna wujuhikum baynakum wa daadinga iskhilaafsiye daadinga khilaafka ride mi sufufte kaya mana ay yani lbara binu cazibin radi allahu taala canhuma gaala bari may ka golay kana sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay haaday yatakalalu huwa rasulka ini galgalaw ahaad asafa safya galaay safkanga gale safkaasa gale min naaxiyatin geesa ku galaayo ilaa naaxiyatin geeska kalkudela galaayo ymsax nabiyna masahay suduurana hebediyalkan وamanakimana fangalyalkan iyo masahay وayaqul لmustafa sala الlahu عalيه وsalam eray laa tkhtalifu in iskhilaaften fataktalifa iskhilaafto reed gulubkum gulubtin iskhilaafti reed wakana nabiyna may hada yaqul nabiy nabay nikagolo hadi sala الlahu عalيه وasalam in allaha ilahy وamalaa'ikatahu malaa'ikat allahi yusaluna yani wa kay daafatin an dalabaayan cala sufufi safyaalki alwali hore iyo daafatin an dalabaayan fawa ma yuri adidkana yani abu daud bisnaadin xasanin yakuri wa kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may hade yatakalal huwa rasuulka ini galgalaw yahad asafa safya galgalaay min naaxiyatin gees intikewa galaay ilaa naaxiyatin geeskal intikewan galaay waay yansacu nabiy nabog masaxaay suduurana hibidyaalkan iyo tataabadaay masaxaay wamanaakibana fangalyaalkan iyo masaxaay wa ibroodin fangalka toosi walaa ureednaw saaraay rasuulka wayaqul nabiy naw may kagoole laa taktalifu in iskhilaafteen of bay khilaafteen oo jimaawa oo khilaaftan may may koy fa bisababi dalika fa bisababi ikhtilaafikum reed takhtalifu qulubukum waay oo da wujuhkuma haysitama fasiraas qulubtin reed iskhilaafta reed wakana nabiyu yaqul nabi lahu meeraay sala allahu alayhi wasalam in allaha ilahay وamalaa'ikatahu malaa'ikat alah aliyon malaaigdiis yusaluuna may dhaafatin dalabaayan cala sufufi safyaalkay dhaafatin dalabaayan sufufti alwali hore sabta safuufta hore sabda sabki hore dhaafatin malaaigdi alla subxaana wataala i malaaigdis dhaafatin dalabaayan kolku sabkul fadiliisusiye leekaayo sufufta leekaaya ebadkiyo mangafangale leekaayo adiska susiye fawama yuri adidka abu daud biisnaadin xasanin وan ibni cumar radi allahu taala canhum ana rasuul الlahi sala الlahu alay wasalam qala rasuulka may ka goolay aqimu toosiya asufufa safyaalka toosiya waxaado isqaabiliya bayna almanaakibi fangalyaalka dahdiyo isqaabiliya wasudu duuda alkhalala dulduleelka na duuda walinu lugnaaya biaidi ikhwaanikum walaanyogin galnyang nuglaaya walaa tadaru nkutabten furujaatin lishaydaani furujaatin bogbogyaala nkutabten lishaydaani shaydaan lahakidin nkutabten waman wasala lanki hariiriyo safan saf hariiriyo wasala allahu ala hariiriyo mankaasoy waman gadac lanki gooyo safan gooyon gadaca allahu ala gooyo mankaasa la gooy kawaama yurey wacdiirka abu daawud isnaadin saxiixa kuri an ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay aqiimu sufuufa sufuufta toosiya waxaaduu isgaabiliya bayna almanaakibi fangalyaalka dhadiyo isqaabiliya lambalankaker fangalsha qaabiliyo wasuduu duuda alkhalala dulduleelka duuda inta tareegsateen oo dulduleelka duuda meelo dulduleelka hoos safka dhatis galaw duuda walinuu nuglaaya bi biaidi ikhwaanikum walaalnyoin galnyang nuglaaya dhawaaho walaala hooblakee dhawaa mana hadan dadanfangalido yani inka hoogsato lanka waa kahin fursad si nuglaayo mana galya nuglaayo wa galya laabiri yani marki lakijida oo kalte galya nuglaayo sida kalen yani galyafangali walinu nuglaaya biyadi ikwanikum walan yogin galya nuglaaya walaa tadaru kutabten furjatin bogbogyalan kutabten lishaydani shaydan lahantis furja yani jamcu furjatin alfurja may lere walhalal almawjudu bayna rajulayn le lamadan rajul dhahdiyo meelo dulaalka lakelaw oo yani saaso badana weli may kusuurta waasalanka marki kot sreegsudo luga biyo saas wel hadhowti sabti lamaadhoob ladeer furjidi koesres saasa ladiiday maylfaday kotaba wali ad kiifilan hadhowti adkaadaas ankumeera maana lay gobsata bes intaasan bahanyi waalaa shibra saakadoga derji oo kilaas yani walinubuha laa tadaruun kutabte furujaatin bogbog yaala lishaydaan shaydaan lahantis inin kutabte waman gofala gofi wasala huwa manka hariiriyo safan saf lanki hariiriya rasuulka sala allahu alay slam saf godoobe lanki kubo wasala allahu alan hariiriyay mankaas hariiriye raxmadiisa iyo tawfiiqdiisa ilahay ka haririye lankaas galan gobda ilahay haririye wa laakin waman qadaca lanki gooy safan saf lanki gooy safkan godoobe kokal iriton dawa misme liirton daw oo kale masala mira surmi safya gooy qadaca allahu ala gooye human kaasa gooye waman qadaca safan saf lanki gooy qadaca allahu masalan gooyow kimay kulmidaha jidkilah maraayda surunti oo kale jidkun oo kale masaajid sida ariirin e masaajid ida hadhowti dadka hoog yani wali haalad roore hoofadaayan jidka surmaayan kolka meellaha maraw male mana dadki don gooy binasmiyaayo jireesun isku binaawi meel kasta safyaalka dhaadiyo bayna yani saariyateen binaawi laagala lahay mana jidkaasa dhah surme meel moodas numale kofa kolka waman gadaa safan gale waman gadaa lanki gooyo safan saf gooy mi safkun godood e wa yan kawsiiday kokale dhasan bilaawti mayl faday kaasanti oona godoob imaam hadi fada asalaamu alaykum ero hada safkaaso heridiyo jelka fari abaarkaykidinay safkusbarin waman gadac lanki gooyo safan saf gooy gadac lah ala gooye humanka gooye waay rawa tirmidi rawa abu daud iyo wadiskuri bisnaadin saxiix waan anasin radi allahu taala anhu ana rasuula lahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka may golay raso dejiya sufufakum safyaalkin dejiya safyaalka dejiya wari rasuulka maanaa safkin lankin lanka kalkadhegey lanka kalkadhegey saa sufuftin dejiya wagaaribu baynaha bayna sufufi sufufta dhadiona yani inisba waaya gaaribu baynahaniyan may sabtun untuko masuluna kan kalen untu masulun inisba waayanilay mana may lankin adi sajudo kankel irisisadas saasal inisba waayo mali diiday sabko hebjekahunante binaaw yani dhagaraasi diiday mana so inisba waaya rasul wa gaaribu inisba waaya baynaha bayna sufufi sufufta datiyo sabkin sabkan inisba waaya wa waxaadu iskaabiliya bilacnaaqi luguya lugunyaalka iskaabiliya wa waxaadu iskaabiliya bilacnaaqi cunugin acnaag la jamiyo goorya iskaabiliya wa gooryaalka iskaabiliya fa wallahi rasuulka dhaaradahay soodan dhaarini dhaaradahay aranta eed adag adag yani waa kayada tusya fawaladi macbudaka dhaaraday nafsi naftay biyadii kasunate ka dhaaraday ini ana la araa ashaydaan ashaydaan arage yadkulhu ashaydaan galaayo min khalal safi safka dulduleelshay kugala arage wa kaanaha ana shayaadiina shayaadiinta lamide alxadafu yani mo yani waa kay bojal goojalyaalo lamid ah, mana alxadafo idaarey oo yar waay hanamun sudun sigaaru takunu bilyaman tamusle irin oo yar yaro oo mid midoobo yaman lakuhelaw taas oo kale taas oo kale ta aragay rasuul ay fa waladi macbuda ka dhaaraday nafsi naftay biyadigi sunaati ka dhaaraday ini ana laara ana ana may aragay eray rasuulka hadiisin argaan an may aragay ashaydaan shaydaan arageen yadkul huwa shaydaanki galo min khalali safi safka dulduleel shay ku galawa kalkun dulduleel kutabtan shaydaankasan gal kaanaha ana shayaadiina shayaadiinta lamide alxadafu yani wa kay alxadafu wahay wa waaryaalo lamide alxadafu misma e yani mogolyaalo lamide mogol idaaley mogol yani mogolyaalo lamide saas oo kale milagalaas orage way xadiuna xadiun hadiskaas oo saxiix rawama yuri xadiska abu daud bisnaadin sanadiy weri sanadkaas calaa shardi muslim alxadfu macnaahu rixaain horta laafri lab ahaan xadaso muhmalatin lidhibac tiri hawalmaleewal aafri wadalin alaf alkaasoo mucjamatin la labisi yani maftuxatayni lamadabna fatiyay xadaf uma baun alaf xadaf wahiya xadafta mayle wa hanamun irin sudun mid midow sigaarun yar takunu hadas bilyamani yaman hadas yaman lakela irinkaas salaysa katilmaamay wa canhu kolkin yani idaaleyla idaalayaal oo kale boqoryaal oo kale wa canhu an abi hur an anasi radia allahu taala anhu ana rasuul alahi sala lahu alay wasalam qaala rasulka may ka goolay atimu tam weela asaf almugadama safka la hormarisi tamwela way safka horjar tamwela uma ladigii tamwela yaliharirihi asaf almugadam fama kana wali haadaw min naqsin naqsun nuqsaan haadaw falyakun haaday fi safi lmuakari haaday rasul wali saf e nuqsaan nagdaw kan dembooley haaday atimu safa saf tamwela safkaaso almugadama la hormarisi uma ladigi uma atimu ladigi tamwela yalihi waladigi lahariro hi asaf almugadam laharir famagi kana haadaw famaagi kana xasala xasalaw min nafsin nafsun nuqsaan xasalaw tamiwa kana katamilgwal mintana zaaidua nafsun mafaacilki kana kana hor tamilgwal fama kana fama xasala wali xasalaw min nafsin nuqsaan xasalaw waliba nuqsaan xasalaw falyakun ihaadoy fi safi safaadoy safkaasolma akari gadaal jar safka gadaal jarlay ho nuqsaanaado kaasay godob haadoy walkale godob ilarnay horjar rawa abu daud abu daud adis gurib isnaadin sanadkaas socdani وan caiشhaةa رadi الlahu taعala anha kalad caiشha may ka golay qala رasul الlahi sala الlahu عlyه وasaلaم ilahi rasul sa may golay in allaha taعala ilahy وamalaaikat malaakat lah ila malaaigdiis yusalوna may dhaafatin dalbayan calaa mayaamini sufufi safyaala midig yaalkoodi sufufta midig yaalkoodi safba safki imaamka midigdisa shajar kan ulahaado kanlama kaasa dhaafatin dalbaayan wa untan may lamaanahay saf yani imaamka midigdis bidis midigdisa faylelilay ahe yani in allaha ilahay وamalaaikata malaaikata lah yusaluna may ba dhaafatin dalabaayan ala mayamin sufufi safiyaala midigyaalkoodi korshowa dhaafatin dalabaayan a mayman lajamiyay mayaamin lakajami maymanin maymanin mayaamin lakajami safin sufuf lakajami ala mayaamin sufufi safiyaala midigyaalkood korkood iyo dhaafatin dalabaayan rawa abu daud adis uri bisnaadin sanadi uri sanadkaas ala shardi muslim wa fihi fi lxadidi xadiska fisa rajul a kusugnaaday rajulkaas oo mukhtalifun mukhtalafun dheg rajul oo mukhtalafun laska khilaafsan yi fi tawfiigi tawfiig rajul rajulkaasoy mawtuugnimadiis laska khilaafsan yi culamada gaar mawtuugle gaarna mawtuug mala wacan ilbara bin cazimin radi allahu taala qaala baramay kagolay kuna unahan idaa salayna hadii nu tukno kalfa kuna unamay hanay idaa salayna hadii nu tukno kalfa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay gadaalshay tukno ahbabna may jeeladane an nakuna inu hano can yamiinihi yamin nabi nabo mirigdisaan yuqbil nabi nabog alayna korkaaniya gaabilyahay biwaji waji nabi nabo wajisani gaabilyahay fasamictu deegihu anabiya yaqulu nabog halkagoolaa rabi ginii cadaabaka yawma tabcadu cibaadaka sali an ilbara bin cazibin gaala baramayka goray kuna un haani idaa salayna hadi tukudaan kalfa rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay gadaalshe hadi ka tukudaan axbabnaa may jeeladaani an nakuna naxnu ini un jeeladaani can yamini yamini nabiyi nao midigdisa shaynihaano jeladani yuqbil nabiy nabon hakaabilay midigdis asalaamu alaykum ho elaw wejigan itoosiye wejigaas arana fadaani yuqbil nabiy naba kaabilay alayna korkaan biwaji waji nabiy naba wejisani kaabilyaay hoobilen salaadul kubah ugda salaadula kubah imaamka raawasadaan wareegsade sabahooban wareegsade wejigi imaam may katoose das midig jaran kalkun wejisen itoosiye midiga eedan jelayni fasamictu dheegi ayle barabinu azibhu anabiya dheeg yaqulu nabag haalka golaw kusoo wujid aftanta eededka goola dhig rabi ya rabi rabihayo mi anta ilaahu dhoor ni an oo dhoor cadaabaka cadaabka ilaahu oo dhoor yawma maalin oo dhoor tabcatu anta ilaah ada bii doonto cibaadaka bii doonto o tajmacu shakraa waay o tajmacu anta ada kulmi doonto cibaadaka kulmiyaas ilah waktigaas cadaabka oo dhoor sir rasuulka le dheegi mana wujidkabitosi rawa muslim o xadiiska nuwuriyey waan abi hurairata radi allahu taala anhu gaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka goolay wasido dhexdhexaadiya alimaama imaamka dhexdhexaadiya imaamka dhasageliya wa safba safki oo markaas la bilaawo may lafade imaamka dhasalakatoosi safkan hooga guisama gees malku bilaawa dhasa hadan lasurume o kale dhasal imaamka dhasalayla martiya mana dhasalay katoosiya wasido oob jamaacadi yarta imaamka lama qof leeyin imaamka hora marisiya dhasala katoosiya lamadi reersiya surumaaya wasido dhexdhexaadiya maahin imaam midigtis yani masalan laala kadig yani culamada fugaada eedan tafsiiliyaayan lama qof oob hordhaan imaam iyo mamuumna midibkisa surmaasel kari oob yani kokalkoy kalku imaamki horan bahe lamadaka reedan bahaya iskobsadaan datilka toosiyana fade mana o yani maayn kan geeska hoob surma adin geeska le surmay horeyn wed ma eh oob lama qof la imaam mamuum la hayn hordhaan tu surmay midibti suruna ad oob koy reeskay bidahaan e surumaas kalku imaamki horan bahe oob hormeelin baawleta misma e isinga reedan bahaasan iskobsadaasan datilka toosiy wasidlu dhaxdhaxaadiya alimaama imaamka dhexdhexaadiya e ijcalow weela hu imaamka wasata safi safi dhatis weelaw wadalika bianta gumu ini ila lyamiini minhu imaamka midigdis washimaali minhu cala sawawa antuna surma antuna surma safki oo geeki yani imaamki safki lijariyardi masalan kalku midig ibidi dhatuk weela lere intan badiyima baas wale sidaas kaasa adin nubaas si dhatilan weel manaa jinjin lakweel kaasa lan wele wasi amarka lankastil faraa wasido dhaxdhaxaadiya alimaam imaamka dhaxdhaxaadiya wasudu duuda iri rasuulka sala allahu alayhi wasalam alkhalala dulduleelkana duuda meelo babogson meel bogsono lagalo koroob ad arg wal galay wal duuday mana wasudu duuda alkhalala dulduleelkana duuda fawaama yuri adiska abu daud abu daud iya wuri wallahu aclam